alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii qawaacidda ahaa waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala beytka boqoliyo saddex wa alqi dacwa bikhilaafi alxisi mithlu ubuwatin bikayri masi sheikhu waxau yidhi xafidahu allah wa alqi tuur oo ilqee dacwa sheegasho bikhilaafi alxisi ku sugan xiska wax khilaafsan sheegashada tuur mila ubuwatin ama milu ubuwatin mila ubuwatin aabbanimo oo kale tuur bikayri massi taabasho aan ku iman ama la yidhaahdo milu ubuwatin taasi waxay ahaatay waa sida aabbanimo oo ruux cid aabbe u noqdo bikayri massi taabasho la'aanteed uu aabbe u noqdo sababtii aabbanimada keensanaysa yadaynay jirin uu yidhaahdo shakhsigan aabbaan u ahay oo waan dhalay wuxuu halkan sheikhu inoo tilmaamayaa sheegashadu hadday khilaafsan tahay wixii xiska lagu garanaayey hadday khilaafsan tahay oo ay tahay macluumatun bikadibihaa xisan ama bixissin lagu garanaayo beennimadeeda xawaasta lagu haleelaayo lagu garanaayo dacwadaasi inay tahay marduuda inay tahay oo aan la aqbalayn oo waxaa jira waxay culammadu yidhaahdaan dacaawa laa tusmac sheegasho kasta lama aqbalo ama lama dhegaysto dacwadaha qaarkood baan la dhegaysan oo ay leeyihiin waa dacwa ghayru masmuuca marka horeba oo daba laga rogi maayo mar hadday tahay sheegashadu caynkaas ay tahay waa dacwo marduuda ah min asliha oo hadhow waxba kuuma sugnaan inta laga guro la odhan maayee marka horeba waa dacwa khayru masmuuca waa sheegasho aan marka la maqlayn masalan ruux baa wuxuu sheegtay nin isaga la eg ayuu wuxuu sheegtay ou yidhi waa anaa dhalay ama mid ka weynba waxaana la garanayaa arrinkaasi inay tahay kadib inay taa la iska garanaya waa dacwa khayru masmuuc oo marka horeba la dhegaysan maayo qaadigu inuu dhagaystaba ma aha waa inuu marka horeba ku tuuraa oo yidhahdo dacwadaadu waa marduudu dacwadanoo shuruud baa loo dhigaa marka hore ahlucilmigu waxay tilmaamaan dacwadu inay leedahay shuruud inay leedahay likulli dacwa shuruudun sittatun jumicat tafsiiluha maca ilzaamin wa tacyiini anlaa tunaaqidaha dacwa tughaayiruha takliifu kullin wa nafyu alxarbi liddiini dacwo kasta lix shardaa loo shardiyaa dacwadaasi waa inay tahay macluumo waa inay tahay oo si mufasala loo sheegay dacwo markaa kii sheeganayay ka jaahilyaho aanu tafsiilin karayn waa dacwa ghayru masmuuca ilzaam waa inuu ku jiraa oo ruuxa lagu laaziminaya waxaa inuu bixiyo ee eh, haddaan ilzaam la socon waxaasaan ku leeyahay ha layga jaro ha qaado saasoo kale haddaynay ahayn waxay noqonaysaa dacwa hayru masmuuca tacyiin waa inuu ku jiraa hadduu yidhaahdo markaa hebel ama hebel ama hebel ayaa waxaa igu sameeyey soo cayin ciddaa dacwadda u leedahay taradud looma baahna dacwo kale dhex taalla intaasoo shakhsi waa dacwa hayru masmuuca lama maqla oo marka horeba lama dhegaysto dacwo ka hor imanaysa waa inaan u sheegin hadduu isdarayeeyo laba hadaloo kala duwan uu yidhaahdo oo labadii hadal ay iscaaridayaan oo dacwo ahaan iska hor imanayaan marna leeyahay anigaa leh marna uu leeyahay cid kalaa leh waa dacwa hayru masmuuca mudduciga iyo mudda calayhiga labada mid waliba waa inuu mukallaf yahay ee ruux waalan hadalkii ama ruux sabiya hadalkii dacwo laga soo qaadi maayo haddii wax ka maqan yihiin cidda u weliga ahi waa inay markaa hadashaa wilaayada ay ku leedahay daraaddeed laakiin isaga dacwadiisa la dhegaysan maayo waa inaan midnaba kaafir xarbi ahayn lixda markaa halkaa lagu nadmiyey culammada qaarkood waxay ku dareen waa in dacwada aan xiska beennimadeeda lagu garanaynin ee eh, haddii xiska lagu haleelayo inay been tahay waxay noqonaysaa iyaduna dacwa hayru masmuuca marka lixdii ziyaaday ka tahay ay laa tusmacu min almuddaci dacwaahu ida kadabaha alxisu ruuxii mudduciga ahaa sheegashadiisa lagama maqlayo lagama dhegaysanayo xisku hadduu beeniyo lama maqlayo fa innahaa daahiratu lbutlaan waayo waa mid baatilnimadeedu ay muuqato bihayri massina waxaa loo jeedaa ay bigayri wad'in jimacla anti maalan iddacaa shakhsun ubuwatan lilaqiid shakhsi baa wuxuu sheegtay ruux la helay inuu aabbow yahay ruuxaasi nasab macruufa ma leh waa laqiid yacni la helay wamtanaca an yakuuna waalidan lahu likowni cumrihimaa sawaa'an waxaana mustaxiil noqotay inuu waalid u noqdo waayo waabay isla oo cimrigoodu maba kala weynaba wuxuu noqonayaa dacwaddaa inaan la dhegaysanin bay noqonaysa waayo xiska ayaa beeninaya tambiih qad taqadama annahu istasnaa min alqaacidati asaabiqa ma ida iddaca alamiinu talafa maa biyadihi masalan fainahu tuqbalu dacwaahu biduuni bayina waxaa inoogu soo hormaray buu yidhi qaacidadii tan ka horraysay haddii kii aaminka ahaa uu sheegto wuxuu gacanta ku hayay inay baaba'een waa la aqbalayaa sheegashadiisa bayine la'aanteed waayo amiin buu ahaa haddii la leeyahay may baabi'in cidda kale waa inay u keentaa caddayn iyo bayino u keentaa laakiin haddii kale isagu dhaar buu leeyay qaacidada soo socotaynu ku sii arki doonaa tafsiil intaa ka badan in sha allah wakadaa yustasnaa min hadihi alqaacidati allicaanu waxaa kaloo laga reebayaa qaacidadan baabka licaanka la yidhaahdaa laga reebayaa faina azawja huna muddacin walaa bayinata cindahu wa inamaa cindahu shahaadaatun uqiimat maqaama albayina waayo ninka xaaskan qabay ama gabadhan qabay wax caddayna ma haysto markuu sawjadiisii ku ganayo zinada caddayn ma haysto waana mudduci ee wax agtiisa ku suganuun dhaarihii u dhaaranayey oo meeshii markhaatiyada la joojiyey marka masalada waa laga istisnooday oo waa laga reebay oo isagoo mudduciya ayaa lagu hormarinayaa shahaadaadka iyo dhaarahaas gabadhana marka dambe ayaa la odhanayaa arrinkaasi inaanu sidaas ahayn dhaarihii aadna markaysagaa ka daba dhaaro wayadra'u canha alcadaaba an tashhada arbaca shahaadaatin billaahi alaaya waxaa kaloo laga soo reebay masaladii ku saabsanayd qasaamada oo qasaamadii waxaa la sheeganayaa ninkan in la dilay ama ruuxan in la dilay ciddan ka agdhowina ay dishay oona in la cayimaa cidday tahay ciday suuragal tahay inay dilaan waa inay noqotaa cidda la cayima kuma fil la yidhahdaan culammadu in la yidhaahdo reer hebel baa dilay waxaa la odhanayaa cid qabsada ay suuragal tahay inay ku ijtimaaceen oo ay dileen fardi ha noqoto ama jamc ha noqoto laakiin reer hebeloo aynay suuragal ahayn inay wada dilaan berri iyo badba kala jooga mih iyo magaalo kala jooga yagaa dilay ciddii doontaaba ha u disho taa laga dhegaysan maayo ee qasaamadu waa inay noqotaa ciday suuragal tahay inay dilaan oo ay ku kulmaan oo ku ijtimaacaan dilka la dilayo oo ay wada dilaan ay suuragal tahay waa in la cayimaa ama shakhsi waa in la cayimaa waa adagtay taas laakiin saasay ahlucilmigu sheegeen wa hiya dacwa alqatli cala insaanin ida kaana baynahu wa bayna almaqtuuli cadaawa fatuqbalu bihamsiina yamiinan yaxlifuha almuddaci cala almuttahami bitafsiilin dakarahu alfuqahaa waa sheegasho dil la sheeganayo oo lagu sheeganayo ama loo sheeganayo shakhsi jamacna waa noqon karaan kooban oo inuu dilku ka wada dhacay ay suuragal tahay jamac aan dilku ka wada dhici karin hadday noqoto waxay noqonaysaa mid la aqbalayn idaa kaana baynahu wa bayna almaqtuuli cadaawa waa haddii ka la dila iyo ciddaas loo sheeganayo cadaawadii ay ka dhaxayso fa tuqbalu bihamsiina yamiinan yaxlifuha almuddaci cala almuttaham waxaa la aqbalayaa konton dhaarood oo uu dhaaranayo mudducigu cidda uu u sheeganayana uu ku dhaaranayo inay dishay waxaa laga yaabaa in la yidhahdo siduu u dhaaranayaa haddaannu mar shaahid u ahayn waxaa la odhanayaa dhaartiisu waa dhaar mudduci ma aha markhaati isagu ma aha markhaatigii waxaa looga baahan yahay yaqiin laakiin mudduci markuu ruuxu yahay yaqiin lama shartiyo danni haalibu xataa ku dhaaran karaa danni haaliba ayuu ku dhaaran karaa addilaynay leedahay ciddii wax sheeganaysa inay ku dhaaran karto danni haaliba addilada loo deliishado waxaa ka mida saxaabigii yidhi wallaahi maa bayna laabatayha ahlu beytin afqara minii ama afqara mina yaqiinu ilaaba ilaa hayaa ma jiro dee guryaha guri walba miduu xogogaal u yahay ma aha ee dannigii khaalibkaabuu ku dhisay culammadu yidhahdeen sida shuraaxda axaadiistuba ay sheegayso nebiguna kuma inkirin oo ma odhan yaqiin mar haddaanad hayn maxaad u dhaaratay taqriirkaa waxaa laga qaadanayaa danni haaliba in lagu dhaaran karo sida shuraaxulaxaadiisba ay xadiiska ka istinbaadeen iyo axaadiiska labaad sidaas aawadeed culammadu waxay yidhahdeen dad baa waxay heleen waraaqo caddaynaya ama sheegaya dafaatirtii aabbahood inay ku qoran tahay hebel hebel inuu xoolaha caynkaa iyo caynkaasa u dhiibay oo intaasoo xoolaa uu ku leeyahay intaa keliya hadday helaan waa ku dhaaran karaan bay yidhahdeen waayo qariinada waraaqaha ay ku qoran tahay bay cuskanayaan lamana shardinayo weliba waraaqu inay yihiin waraaqo rasmi ah ee buuggii aabbihii in markaa duyunta cidday kaga maqan tahay uu ku sheegay inuu qoladaa ku daray baa ka mida ah waxyaalahay cuskanayaan kontonkii dhaarood calaa kulli xaal qoladan qasaamadu saasay u dhaaranayaan kontonka dhaaroodna asalkeedu waxay ka soo jeeddaa waxyaalihii jaahiliyadii dhacay bay ka mid ahayd dabeedna sharcigu taqriiriyey ee sugay asalkeedu waxay ka soo jeeddaa qasaamadu nin reer bani haashimaa la dilay waa qabla alislaam qolay ku tuhmeen waxna waa loo qiran waaye abu aalib baa wuxuu yidhi laba kala doorta inaa magtiinna siisaan iyo inaad konton dhaarood noo martaan abutaalib baa odhanaya labadaa mid ahaan doorta waxay noqotay inay markaa dhaartaan kontonkii dhaarood kontonkana weliba isagu sida uu dhigay wuxuu idhi konton shakhsi waa inay dhaartaan konton qof oo idinka midi waa inay dhaartaan laakiin markii dambe sharcigu sidaa waa ka beddelay oo calaa xasabi alirsi in loo dhaaranayo ayaa laga dhigay kontonkii waa la sugay laakiin kayfiyaddaa la beddelay sidii bay ku dhaartay siddeed iyo afartan ayaa dhaartay gabadh reer bani haashim oo reerkaa u dhaxday ayaa waxay tidhi abu taalibow inankayga dhaar baa qabanaysa iga daa nin isla qoladii ka mida ayaa u yimi abutaalib wuxuu ku yidhi abutaalibow waxaad doonaysay konton nin inay kuu dhaartaan anuu kontonkii mid ka midaan ahay maktab boqolka halaad ah min labay noo qaban lahay labadii tuldood iga qaadoo dhaarta iga dah waa yeelaan sideed iyo afartankii kale dhaartii bay mareen inaynay ninkaa qabin xilliga xilligiisii markay gaadho sannad ka soo wareegay siddeed iyo afartankii hal qof kama noolayn sannadka gudihii bay ku wada dhinteen qasaamada asalkeedu saasay ahay marka wuxuu u keenay calaa kulli xaal isagoo muduciya ayaa dhaarihii lagu hormariyey intaas u keena wa alqi tuur dacwa dacwad bikhilaafi alxisi ku sugan ay kaa'inatan bikhilaafi alxisi xawaasta waxay ku tusinayaan khilaafkeeda ku sugan oo bimacnaa xawaasti iyo dareemayaashu ay beeninayaan oo beenteeda lagu haleelaayo dareemayaasha lagu haleelaayo la garanayo inay baatilo tahay misla ubuwatin aabbannimo oo kale tuur bikhayri masi aan taabasha markaa ku xasilin taabasho aan ku iman dhalma xaqiiqiya aan ku iman abbanimada hadduu sheegtoo kale tuur waxbaa ka soo qaaday waqbal amiinan yaddaci radda ida lam yaku qabduhu lixadin naafida wa atliq alqabuula min amiini fii talafi alcayni maca alyamiini liannahu caamala biاljamiili wama cala almuxsini min sabiili ka mu'dacin wa wakiilin wa musta'jarin mudaaribin wa ka wuxuu idhi sheikhu xafidahu allah waqbal aqbal amiinan mid aamina aqbal aaminkaasoo yaddaci radda sheeganaya inuu celiyey ammaanadii idaa lam yaku haddaanu ahayn qabduhu qabashada uu qabsaday ammaanadaas shaygaas uu qabsaday lixadin naafida naafidan lixadin mid u soo fulay dheef naftiisaa u soo fulay haddaanu ahayn sheegashadiisa aqbal wa atliqi alqabuula itlaaqoo siiddaa aqbalaadda la aqbalayo min amiini mid aamina laga aqbalayo fii talafi alcayni ay fii dacwaa litalafi alcayni sheegasho uu sheegtay shaygii inuu baabba'ay caynta waxaa loo jeedaa ashay ayaa loo jeedaa macalyamiini dhaarla jirkeed qabuulka laga aqbalayo itlaaq sheegashadaas laga aqbalayo liannahu caamala biljamiili sababtu waxay ahaatay wuxuu ku dhaqmay biljamiili wax wanaagsan buu ku markaa macaamilay oo ku dhaqmay shay wanaagsan buu samaynayooo muxsin buu ahaa wamaa cala almuxsini min sabiili ruuxa muxsinkee samafalayeyna waddo qaan lagu saaraa ma jirto asalku waa sidaas ka muudacin wa ka wakiilin wa weli wuxuu ahaaday kaa jamiilkiiyo waxa wanaagsan ku camalfalayaa ka muudacin sidii mid wadiica loo dhiibtay oo alaab loo dhiibtoo layidhi alaabtaa ii hay ruuxii baa isagu baahan oo kaytoon oo odhanaya alaabtan ii xafido niyow ii hay wa ka wakiilin iyo sida mid la wakiishay weeyi hawshaasaan kuu wakiishay xoolahaasaan kuu wakiishay waxaa inaad ii iibisaan kuu wakiishay waa wakiil waa weli waa sida weli oo kale waa weliyulyatiim adoon buu weli u yaho mas-uulu yahay xoolihiisii ama waa weliyulmaxjuuri calayhi mid tasarufka laga xidhay ayuu weli u yahay oo ama waalan ama safiih ah markaasaa la yidhi xoolihii u hay oo u ilaali wa musta'jarin musta'jarin waa cadfun bihayri caatif iyo mudaaribin wuxuu u dhacayaa wa musta'jarin iyo sida mid shaqaale laga dhigtayoo shaqo loo dirtoo loo kiraystay war waxaa ii samee ujru ku shaqaynaya mudaaribin ay wa mudaaribin iyo mid shirkadda sharikatu lmudaaraba la yidhaahdo ku shaqaynaya waa mudaaraba bifatxi ra marka masdarka la sheegaayo mudaaraba weeye waa mufaacala lifaacala alficaalu walmufaacala wa mudaaribin waa ismigii faacil waa mid shirkadda mudaarabada ku shaqaynayoo kale wey wa ka wasi iyo mid agoonkii loo dardaarmay inuu xanaaneeyo xoolahana u ilaaliyo kale wey dhammaantood hadday sheegtaan bixin wixii ay bixiyeen waa laga aqbalayaa dhaartoodaana lagaga aqbalayaa waa dhaaranayaan sidaasi khilaafsan haddii la sheeganayo waa in bayine iyo caddayn loo keenaa sheekhu waxa uu inoo tilmaamayaa ruuxii aaminka ahaa ee la aaminay celin wixii uu celiyey sheegashada uu sheegto waa laga aqbalayaa waxaana lagu aqbalayaa dhaartiisaa lagu aqbalayaa culammada qaarkood waxay itlaaqaan wa kullu man yuqbalu qawluhu xalaf ku kastoo la yidhaahdo hadalkiisa waa la aqbalayaa waa dhaaranaya sida ibnu cuthaymiinba uu ku keenay nadmigiisa alqawaacid adahabiya la yidhaahdo shatru beyt ka mida oo u yahay inkastoo culammada shaaficiyadu ay sheegaan masaa'isha qaarkoodoo la yidhaahdo biduuni yamiin baa la aqbalaya laakiin culammada xanaabiladu waxay itlaaqaan wa kullu man yuqbalu qawluhu xalaf mid kastoo la yidhaahdo waa la aqbalayaa hadalkiisa waxaa lagu aqbalayaa biyamiinihi dhaartiisaa lagu aqbalayaa layska qaadan maayo amiinkaa wuxuu u shartiyey hadalkiisa la aqbalayo biduuni bayina oo dhaartiisa lagu aqbalayo idaa lam yaku qabduhu lixadin naafida dheefta naftiisa waa inaanu shaygaa u qaadan ee hadduu dheefta naftiisa u qaato asalku wuxuu yahay inaan hadalkiisa layska aqbalayn oo hadduu yidhaahdo cayntii waa halaagsantay caariyadii aan kaa ammaanaystay yacnii mustawdaca iyo mustaciirka waxay markaa culammadu yidhaahdeen ruuxan mustaciirkaa ee wax ammaanaystay wuxuu u ammaanaystay dheefta naftiisu u ammaanaystay mar hadduu dheefta naftiisa u ammaanaystay meeshii tuhmaa soo gashoo shaygan isagaa daalib ku ahaayoo doonayey hadhow hadduu yidhaahdo warniyow tuug baaba soo dhaco wixiiba waa qaatay waxa anugu leeyahayba waa isla qaatayba caddayna uma keenin dee qad yatmac waxaaba dhici karta inuu damaaciyey ile markii horeba isagaa kaytoonaayoo shaygan caariyaystaye inuu markii dambena damaaciyey waa suurtoobi kartaa marka dee caddayn baa looga baahan yay inay saasi dhacday lixadi nafsihi buu u qaatay laakiin lixadi nafsihi haddaanu u qaadanin ee lala soo doontay waa loo dardaarmo waxaa la yidhi agoonta waxooda hebel baa ka mas-uul noqonaya waalidkii markuu dhimanayey ayuu carruurtiisa iyo xoolahoodaba wuxuu u dardaarmay yacnii shakhsiga hebel la yidhahdo waxaa la yidhaha wasi baa la yidhahdaa ama waa weliyo qaadigaaba uga mas-uul dhigay qaadigiibaa wuxuu doonay xoolahan agoonta cid u ilaalisa oo u xafida ciduu ammaano u biday ayuu yidhi hebelow adankaaga kaaga mas-uul dhigay waa weliyu maali lyatiim waana min qibali alqaadi ayaa looga cayiman ama wakiil weeyo waa lala soo doonto waxa la yidhi xoolaha adaa iiga wakiila wakaaladdii isagu ma dalban dushun baa laga saaray ama wadiicada waa loo dhiibtay kullu daalika dheef naftooda ku saabsan ma ahayn waxani waa xil la saaray ama shakhsigii arrinkan lahaa ha saaro ama xukuumadduba ha u dhiibteen hadduu hadhow sheegto wixii inay baabba'een ama tuugxaday yaa sidaas uu sheegto ama uu sheegto wixii inay gubteen dab baaba guriga ka yaro kacayoo intii intii u dhoweydba waa gubatay haddii la doono dabka waaba la og yahay laakiin gurigii ma wada gubane waxbaa gubtay inayadii gubatay lama ogaa ila yadaan ku guban buu odhan karaa war wixii gubtay ka mid ahayd soo maydaan maqlin guriga in dabka kacay oo wax gubteen intii gubatay bay ku jirtay marka sidaas iyada la yidhaahdo maxay noqonaysaa wuxuu markaa sheikhu tilmaamayaa in waxa weeye mar hadduu ammiin ahaa gacantiisu waxay ahayd yaddu amaana oo gacmaha marka hore la kala qaybiyaayo siduu sharaxaba kuugu caddaynayo waxa kala jira yaddu damaan iyo yaddu ammaana kala jirta yaddu damaanku waa maxay haddii qasbi iyo boobis iyo wax la mida ay ku dhacdo gacantiisu waa yaddu damaan iiboo kale hadday ahaydoo waxa ay kala iibsadaanoo muddatulkhiyaar uu ku jiray gacantiisu waa yaddu damaan waa gacan qaandhow wixii ku yimaadaba waa qaandhibaya wuu boobay gacantiisu waa yaddu damaan waa gacan qaandhow wuu caariyaystay gacantiisu waa yaddu damaan kuwan haddaba marka aynu joognaa gacantoodu waxay noqonaysaa yadu amaana waa gacan ammaano gacan ammaano maadaamay tahay shakhsigu inuu noqdo amiin inuu noqdo iyo inuu noqdo haddana khaa'in damiin ahoo wax qaandhabaya laba isqabta ma aha marba haddii la oggolaado inuu amiin yahay wax cadoo ammaanadaa ka kaxeeya mooye ammaanadaa loo daynayaa aaminnimadii ilaa inuu aamin yahay u xukumane cidda sheeganaysa khilaafkeeda waxaa looga baahan yaha caddayn ayaa looga baahan caddayn haddaan la helin dee amiinkiisee markaa loo odhanayaa khaa'in baa tahay shaqaale markaad ka dhigatay oo aad tidhi ee dukaanka intan iyo intan iiga samee ama waxaan markaa ii samee ama guriga markaa waxba ii hagaaji haddana waxa weeye wixii waad markaa khiyaamaysay waad xadday macnaheedu waxay tahay aamin ma tihin dirashada aad shaqada u diratayna aaminnimay tilmaamaysaa shaqaalaabuu ku ahaayo waxaad tidhi dukaanka iga shaqeeyo dukaanka ii hay ujranaad kula heshiisi isagaa dukaankii mas-uul uga dhigtay ilaa maqalkii iyo wixii oo dhan isagaa haya inuu aamin yahay ruuxaanaad bidayn dee inaad khasnadda gacanta u gelisaa ma suuragal aha hadhow haddaad tidhaahdo waa khaa'in waxaa la odhanayaa caddaynkeen ilaa adaa oggolaaday inuu ammiin yahay waxaad shaqada ugu dhiibatay sow ma aha iyo xoolaha inuu aamin yahay waa khaa'in hadda kaa yeeli mayno marba waxaad doonto iskama odhanayside haati bibayina caddayn la kaalay aynay ahayn dhaartiisay ku go'aysa arrigu saasay noqonaysa culamada qaarkood haddaba hal mas'alo shiikhu halkan inoogu daray bay si kale marinayaan bacdu ahlicilmi masaladaas waxay tahay xoolaha agoonta cidda ka mas-uulkaa ama wasi ha ahaato ama weliyu maalil yatiim min qibali alqaadi ha ahaatee culamada qaarkood waxay leeyihiin inuu celiyey oo xoolaha agoontii siiyey oo u dhiibay markhaatiyaal baa looga baahan yahay isagoo haba ahaado matluubkii wax laga rabay agoontiina taalibiintii haba ahaadaan wax doonayo oo odhanayo xoolihii nama siin xoolaha yagii waa rabnaa hadda qaangaadh baannu nahay oo waannu hagaajisan karaynaa iyo maye waan siiyey culammada qaarkood waxay yidhahaan ictinaaga aadka loo ilaalinayo xoolaha agoonta daraaddeed mas'aladaa ha laga duwo masaa'ishan kale masalada maxaa la odhanayaa masalada waxaa la odhanayaa agoontuna dhaartay leeyihiin isaguna markhaatiyadu leeyihin inuu xoolaha celiyey war aamin buu ninkani ahaayoo ammaanaa loo bidaye saasaa loogu dardaarmay ama sidaasaa qaadigu ugu dhiibaye maxaa markhaatiyada loo weydiinaya agoontu way iska yaryaraayeen waana la tamaaciyi karaa nufuustuna waxa weeye waa tamac badan tahay ilaahayna waxa uu sheegay faida dafactum ilayhim amwaalahum fa ashhiduu calayhim markaa xoolahooda u dhiibaysaan markhaatiyaal u yeela ilaahay yidhi marba haddii la yidhi markhaatiyaal u yeela sidaa la yidhi dee waxaa looga baahan yahy markhaatiyadii inay soo kiciyaan aynay ahayn agoontu waa dhaaranayaan xoolahana ha iska bixiyo bacdu ahlicilmiyada taas halkaasay mariyeen oo waxay yidhaahdeen ishhaadka ilaahay amray baa laga qaadanayaa in isaga bayino looga baahan yahay oo suuradaa suwarka kale ee la midka ah waa laga xukun duwey adkaynta la adkaynayo xoolaha agoonta daraaddeed si loo ilaaliyo agoonta hantida loogu dhowro ayaa iyaga waxaa la odhanayaa dhaar keliya lagu diri maayee markhaatiyaal baa xoolihii lagaga diri karaa haddii kale iyagaa dhaaranaya waana sida markaa saaxibulfuruuq uu ku sheegay kitaabkiisa furuuqa uu ku sheegay waxaanu ka daliishaday ishhaadkaa laftiis oo wuxuu yidhi wa minha ikhtilaafu alyatiimi bacda buluuqihi wa rushdihi maca wasiyihi fi ddafci fa ina alyatiima mutamasikun bilasli aladii huwa cadamu ddafci fa huwa muddacan calayhi labada tacriif mid ahaan ayuu markaa noqonayaa agoonkii mudda calayhi tacriifka kalena mudduci buu noqonayaa sida inoo soo degdegaysaana waa inuu mudduci yahay marka hadduu mudduci noqdona markhaatiyada isagaa laga dooni lahaa markhaatiyadina waa shahaada cala nafyi shahaada cala nafyina mar haddaynay maxsuuro ahayn markhaatiyaa looma keeni karo shahaada cala alisbaat markhaatiyaa loo keeni karaa waxaasi waa dhaceen laakiin waxaasi marnaba ma dhicin markhaatiga ilaalinayay waxa weeye intaasoo sano habeen iyo maalin saacad ishoodu aynay ka libdhine mar walba arkayey inaan u dhiibin xaggee laga helaya hadday maxsuuratoo xilli mucayana tahay oo la leeyahay maalin heblaayo saacad heblaayo bayna aduhri waalcasri maalintaas taariikhdu intaa iyo intaa tahay ee isniinta ay ahayd bayna aduhri waalcasri labadii markaa markay tahay saacaddu ayaan u dhiibay shahaada cala nafyi kaasoo kale waa loo keeni karaa waa arrin maxsuur ah oo ruux baaba odhan karaa maalintaas qoraxdu intay soo baxday laga soo bilaabo ilaa intay dhacaysay maanu kala faaruqinay saaasaan u wada joognay intaasoo qof baanu kula joognay maanu seexan ishayduna kama libdhin wax loo dhiibay ma jirto laakiin hadday mar maxsuur noqon weyday oo sii daysan tahay shahaada cala nafyi lama keeni karo arrinka shahaadada loo keeni kara waa isbaatka nafyiga maaha marka wuxuu haystaa agoonku asalkii asalku muxuu ahaa inuu dhiibiyo inaan u dhiibin keebaa asal ahaa asalku wuxu aha inaan u dhiibin muddo calayhigu asalku waafaqsan yahay mudduciguna asalku khilaafsan yahay marka sidaasaa ninkan wasiga ah ama weliyu maalil yatiimi ahi uu isagu u noqday mudduci markhaatiyadana loo weydiinayaa waayo khilaafal asli buu sheeganayaa agoonkuna waa mutamasikun bilasli fa ina alyatiima mutamasikun bilasli aladii huwa cadamu dafci fahuwa muddacan calayhi wain kaana taaliban facalayhi alyamiinu waalwasiyu muddacin wain kaana matluuban liannahu gayru aamiinin fi ddafci cinda atanaasuci liqowlihi tacaala wa ashhiduu calayhim facalayhi albayina laakiin sheikhu isagu meel buu wada mariyey intaasoo masalo tambiihaat wuxuu yidhi culammada qaar waxay ictibaariyeen hadalkaa kullu man yuqbalu qowluhu yaxlifu qaacidatan mustaqila dabeedna wuxuu tilmaamayaa qawaaciddii ibnu cuthaymiin ayuu tilmaamaya ee shadrigaasi ku jiray wa kullu man yuqbalu qowluhu xalaf tanbiih kale wuxuu ihi yuqbalu qowlu lamiini fii dacwa talafi wain kana muddaciyan fatakunu almas'alatu khaarijatan min qaacidati albayinatu cala almuddaci walakin tadkhulu taxta qaacidatin ukhra wa hiya ana alamiina muxsinun wma cala almuxsiniina min sabiil amiinkan la aaminay qaacido kalay gudagelaysaa qaacidadan ha ka baxdeen oo marka leeyahay shay baa qaacido mustasnan ka ah dee wuxuu mustasnan uga noqotay qaacido kalay gudagelaysa shaygu hadduu qaacido kala gudagalayna dee qawaaciddii ma wada khilaafsanee laba qaacidaa ku tanaasucoo mid baa loo badiyey in la geliyo macno keensanayaana loo geliye layskama gelin oo layskagama canqabin ee arrin keensaday daraaddeed baa loo geshay marka waxyaalaha mustasnayaadkii waxay noqonaysaa min qabiili qadaaya alacyaan bay noqonaysaa qadaaya alacyaan waxa la yidhaahdo noocaasay noqonaysaa aw taquulu saaxibu lmaali huna muddacin lidamaan walaslu cadamuh walaamiinu munkirun faqabilna qawlahu masalada saddexaad wuxuu yidhi saxiix waxaa ka ah shaaficiyada agtooda in wakiilka hadalkiisa la aqbalayo celinta la celiyey waxaas iyo baabba'a waxaasi baabba'ay labada mid walba hadalkiisa in lagu aqbalayo walow kaana bijuclin haba ahaado miduu camalkiisu ku dhacayey mushqaayad miduu ku dhacayay haba ahaadee waxay leeyihiin hadalkiisu waa maqbuul oo waa la qaadanaya waayo waa amiin qaaluu liannahu fi lasli mu'taman waayo asalka wuxuu yahay mid la aaminay waqad akhada alcayna limanfacati lmaaliki cayntan iyo shayganna wuxuu u qaaday ruuxa maaligaa dantiisu u qaaday iyo waxtarkiis ee dan uu isagu ka leeyahay uma qaadin wantifaacu alwakiili muqaabilu camalihi aw maalihi wakiilka ku intifaaciisuna ay dhacday markii dambe wakiilkii inuu ku intifaacay dee camalkiisii ama maalkiisii ayuu muqaabil u yahayoo dee shaquu ku bixiyey oo shaqadan buu ku qaatay manfacadan wa muqaabilu saxiixi annahu laa yuqbalu qawluhu fi raddi in kaana bijuclin wa yuqbalu qawluhu fi talafi mutlaqan qowlka saxiixa shaaficiyada agtooda ama wejiga saxiixa ahi waa sidaas saxiix marka la yidhaahdo waxaa kala jira saxiix iyo muqaabilu saxiix waa laba qowl marka waxaa kala jira asax iyo saxiix saxiix iyo daciif muqaabil u ah baa jira haddii la yidhaahdo asaxaa sidaas ah asaxa waxa muqaabil u ah qowl saxiix ah yacni saxiix baa muqaabil u ah weji saxiix ah ayaa muqaabil u ah haddii asax la cabiro saxiix haddii la cabbirana daciif baa muqaabil u ah bimacnaa weji saxiixana waa leeyihiin weji daciifana waa leeyihiin oo bacdi asxaabu wujuuha ka mida sheegay wejiga daciifka ah ee la istidcaafayo dacfiga lagu tirinayo marka muqaabilu saxiix wejigaa saxiixa ah ka muqaabilka u ah muxuu noqonayaa daciif isagu cinda alaksar agtooda wuxuu ka yahay daciif laakiin asxaabu wujuuha kuwii yidhi agtooda daciif kama ahayn laakiin shaaficiyadii waxay u badiyeen inuu daciif lagu tiriyo qowlkaasoo kale ama wejigaasoo kale wa muqaabilu saxiixi yacanii wejiga daciifka ahee saxiixa la soo sheegay muqaabilka u ah cinda shaaficiya annahu laa yuqbalu qowluhu fi raddi in kaana bijucli waa inay kala saarayaanoo ay leeyihiin ninkaasi ma mushqaayad qaadanayo manfaco waxaan ku qab mise mushqaayad ma qaadanayn mushqaayad haddaanu qaadanaynin muxsin maxdiya buu ahaa oo saafi ah celinta markuu sheegtay inuu celiyey asalku waa inuu ammiin yahay hadalkiisana la aqbalayo wax danana isagu kama lahayn aduu ku anfacayo wax ku tarayey laakiin danuu isagu ku qabay ma jirto haddaad haddaba ka daba timi oo aad tidhi waxbuu khiyaameeyey waxaa lagaaga baahan yahay caddayn haddii kale dhaartu isku beri yeelaya bannaankaasaanu ka baxaya hadduu mushqaayad qaadanayay muxsin maxdiya ma aha oo ixsaankiisii waxbaa ku ladhan waa kan muqaabilka qaatay in danaa meeshii soo gashay marka ixsaankii shaa'ibo kalaa wehelisa oo baraxa mar hadday caynkaa tahay in hadalkiisi layska aqbala waarid noqon maysee adba dembaad waxaan ku qabtayee markhaatiyaalkeen baa la odhanaya muqaabilu saxiixu waa saas weliba waxay kala saarayaan raddiga iyo iyo talafka waxay leeyihiin hadduu yidhahdo waa celiyey lama aqbalaya hadalkiis qowlka saxiixaana labada isku meel baa la mariyey yuqbalu fi talafi waraddi qowlka muqaabilu saxiixaana waxay leeyihiin ma raddiga mise waxa weeye talafka arrinkaasi mar hadduu bijuclin ku dhacay oo mushqaayad ku qaadanayay hadduu yidhahdo waa celiyey la aqbali maayo laguna inkirsan yihi laakiin hadduu yidhahdo waa baaba'ay waxani oo waa halaagsamay ama tug baa xaday marka waxay noqonaysaa in itlaaqan loo aqbalayo hadalkiis saasay noqonaysa laakiin haddaanu wax mushqaayada qaadanayn labada mid walba waa la aqbalaya wa calaa haada laa takunu alqaacidatu mutaridatan cala asaxiixi min madhabi ashaaficiya sidaa marka lagu socdo qaacidadani mutarida noqon mayso mid sidaa u itlaaqan noqon mayso qowlka saxiixa ah marka lagu socdo ee madhabka shaaficiya ay qabaan yaga agtooda wuxuu sheekhu yidhi xafidahu allah waqbal amiinan aqbal amiin la aaminay aqbal amiinkaasoo yaddaci radda sheeganaya celintuu celiyey sheeganaya idaa lam yaku haddaanu ahayn qabduhu qabashadiisa uu waxaan qabsaday lixadin naafida naafidan lixadin middheef naftiisaa u soo fulay haddaanu ahayn oo isagu dan aanu arrinkan ku lahayn hadalkiisa celinta ku saabsan aqbal wuxuu ka ixtiraazayaa kii caariyada iyo wax la mida ayuu ka mustaciirkii caariyadii markaa waxaa ka dhalanaysa hadalkooda dheef naftiisaabuu waxaan u qabsaday sidaas aawadeed hadalkiisa la aqbali maayee bayinaa looga baahan yahay waayo lixadi nafsihi buu u qaatay wa atliq ilqabuula itlaaqoo sida daa aqbalaadda la aqbalayo min amiini aamin laga aqbalayo amiin in laga aqbalayo itlaaq fii talafi alcayni ay fii dacwaa litalafi alcayni sheegasho la sheegtay cayni inay baabba'day oo halaagsantay sheegashada sidaa la sheegto amiin in laga aqbalayo itlaaq macal yamiini dhaarla jirkeeda la aqbalayo liannahu caamala biljamiili maxaa yeelay wax wanaagsan ayuu ku camal falay oo ku shaqeeyey wamaa cala almuxsini min sabiili kii samafalayna ma saarna wax wadda ah oo gashi iyo qaan lagu saaraa ka muudacin tusaalahoodu waxay ahaatay kuwan sida kii wadiicada loo dhiibtay ammaanada loo dhiibto laya ammaanadan ii hay wa ka wakiilin waa sida kii wakiilka la wakiishay oo kale waa weli waa sida kii weliga ahaay oo kale oo xoolo agoomeed buu weli u yahay ama ruux maxjuuroo tasarufka laga xidhay ayuu xoolihiisii weli u yahay musta'jarin ay wa musta'jarin wa catfun bikayri caatif mid la shaqaalaystoo shaqaale laga dhigtay oo la yidhi dukaanka i iibi yaa ee dukaankii iyo khasnaddiiba lagu aaminay mudaaribin ay wa mudaaribin iyo mid shirkadda mudaarabada la yidhaahdo ku shaqaynayay oo la yidhi xoolahan mudaarabadu waa in xoolo ruux loo dhiibo oo lagu yidhaahdo xoolaha ku shaqee oo adigu ku tacab marka midna xooluhu leeyahay midna xoog xooggiiyo tacabkuu leeyahay adigu ku shaqee wixii ka soo baxana faa'iidada boqolley sidaasa inoo tahay adna boqolkiiba soddon baad leedahay anna boqolkiiba toddobaatan ama boqolkiiba afartan ana boqolkiiba lixdan ama nusaw nus adigu calaa xasabi wixii lagu heshiiyo waxaan la ogolayn in markaa la yidhaahdo faa'iide xooloo iska cayiman baad qaadanaysa oo aan la ogayn faa'iidadaa in la heli doono iyo inaan la heli doonin haddii la yidhahdo intaasoo dee kun baad adigu qaadanaysaa ama intaasoo boqol baad qaadanaysaa ya waxay noqonaysaa tan noocaasii midaan sax noqonayn shirkaddii mudaarabadii ma noqonaysee dee ijaaray noqonaysaa waa shaqaale la dirtay shaqaaluna farqi ma kala lahaa haddii la khasaaro iyo haddii la faa'iido ee mar layba isagu mushaharkiisiibuu rabaa tacaddi mar haddaanu la imanna qaan la saarayaa ma jiro waayo yadduhu yaddu ammaana laa yaddu damaan gacantiisu waa gacan ammaanee gacan dammaan ma aha laakiin ninkan shirkadda ah ruuxii waxbay wada leeyihiin anna tacabkaan leeyahay iyo shaqada adna waxaad leedahay xoolaha faa'iidaduna boqolley saasay inoo tahay sulus iyo sulusaan baynu kala leennahay ama nus iyo nus baynu kala leennahay intii la doonaa laga dhigi karo laakiin waa in nisba laga dhigaa nisbo calaa xasabi nisba wixii soo baxaa intaasaynu kala leennahay haddii khasaare yimaadana ruuxan mudaaribka isaga waxba loo raaci maayo waxna yeelan maayo isaga xooggiis iyo tacabkiisiibaa ka khasaaroobaya dee kan kalena xoolihiisiibaa ka khasaaroobaya waxaan suurtoobi karin laba eef in laga dhigo iyadoo mudaarabo ay tahay la yidhaahdo dee mushahar maalintii walbana waxaad iska qaadataa intaa hadhowna faa'iidada markaynu faa'idno boqollays intaasaynu kala leenna waxaaba dhici kartaa mushaharka mooye wax kalaba inaanu ka soo bixin ama mushaharkaba la waayo yaa markaa dee midna ajiirnimay sheegaysaa inuu shaqaale yahay midna shariik bay sheegaysaa inuu markaa yahay wadaage wax la leh ila ruux hadduu shariik yahay khasaariya faa'iida waa inuu dadka kala mid noqdaa waa wasi waa sida kii loo dardaarmay xoolaha agoonta inuu isagu haynayo waa tusaalayaal lixdaa nooc ee uu kuu sheegay tusaalayaal weeye qaacidadu kuu sheegay ku tusaalaynay wa kullu mutlifin lixaqin qurima bimiliha aw biladii qad quwima ila ida kaana biidni shaarici aw saaxibi alxaqi falaa tunaasici inaannu inoo soo celinna waa dhici kartaaye idaa lam yaku qabduhu lixaqin naafida hadalku yidhi wuxuu ka ixtiraazayaa kii mustaciirka ahaa ee isagu caariyada qaatay waxaa kaloo soo gelaya wakiilka iyo musta'jarka kuwaasoo kale culammadu waxay leeyihiin hadduu raddi sheegto saaxibulmaalkuna u inkiro bayina saaran ee hadalkiisa la yska aqbali maayo waayo manfaca nafsi nafsiyuu ku leeyahay waxan ilaaba ilaa waa inuu bayino la yimaadaa xoolaha agoonta ka shaqaynaya laftiisu dee mar baa waxaa dhici karta inuu faqiir yahayoo falya'kul bilmacruuf uu ku soconayo yaa aayaddii waxaa laynoogu sheegay hadduu dee faqiir yahay falya'kul bilmacruuf macruuf ha ku cuno culammaduna waxay yidhaahdeen ujrada inuu ujro qaato iyo inuu masruuf qaato labada kolba tayar ayuu qaadanaya oo waxaa dhici karta ashyaada qaarkood haddii ujratulmisli la yidhaahdo ha bixiyo xoolo badan in agoontii laga qaado xoolaha agoontuna ay fara badan yihiin marka xoolahaasoo kale waxaa lagaga shaqeeyaa lacag badan baa ajiir ku qaata lacagtaa badani way ka badan tahay intii masruufka ahayd marna waxaa dhici kartaa masruufku inuu bato oo xooluhu ay yar yihiinoo ujradu yaraato markaa si waxa weeye sida agoonta u doorka roon loo yeelo kolba tayar waa inuu qaataa xaggee laga keeno inuu kolba tayar qaato walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan labada siyo teebaa axsan u ah agoonka agoonta ma waxa marka axsan u ah in mushahar uu ninkani ka qaato mushahar ugu shaqeeyo mise waxaa axsan u ah inuu biil qaato tii u doorka roone xoolaha laga qaadayaa ay yaraanayso ayaa laga qaadanaya sida u doorka roon baa la yidhi marka dee xaalka wax laga qaadanayo agoontii dee dheef naftii ku saabsan xaggeedii baa soo gashay marka waxay raacaysaa mustaciirkii yakuun bay raacaysa waxay leeyihiin mar haddii loo qiri waayo bayinaa looga baahan yahy laakiin qowlkii kale aynu sheegnay waxay tahay waa itlaaqan mar walba in looga baahan yahay ama waxa ka qaadanayay ama yaanu ka qaadanbe oo mutabarricba ha ahaadee agoontii xoolihii inuu celiyey hadduu sheegto in laga rabo bayino marka mustacirkana calaa kulli xaal saasaa looga rabaa bayino hadduu sheegto raddigay wax la midka qaydkaasaanu shiikhu inoogu ishaaray idaa lam yaku qabduhu lixadin naafida marka waxaa laga fahmayaa hadduu dheefta naftiisa waxaan u qaatay in isaga hadalkiisa aan layska aqbalayn oo dhaar aan lagu aqbalayne caddayn looga baahanya sheikhu wuxuu yidhi wa kullu mutlifin lixaqin qurima bimiliha aw biladii qad quwima ila ida kaana biidni shaarici aw saaxibi alxaqi falaa tunaasici wa kullu mutlifin mid kastoo baabbi'iyey lixaqin xaq cidi leedahay baabbi'iyey gurrima waa lagu gashi xukminayaa waxaa loogu gashi xukminayaa bimilihi shaygaa shay la misliyoo la mida aw biladii ama kiibaa loogu gashi xukminayaa qad quwima lagu qiimeeyey ilaa ida kaana biidni shaaric inuu itlaafkaasi ku dhacay idanka shaarica ku dhacay mooyaane markaa qaani ka iman mayso aw saaxibilxaqi ama uu ku dhacay biidni saaxibilxaqi kii xaqa u saaxiibka ahaa idankiisii uu ku dhacay markaana qaani ka iman mayso falaa tunaasicii ha la doodin kan baabi'iyey ha kula doodin qaandhow mar hadduu idankii shaarica waxaa ku itlaafiyey ama idnu saaxibilxaqi uu ku itlaafiyey ha ku qabsano ha odhan niyuu qaandhow baa lagaa rabaa waxbaad itlaafisay wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya shay kasta oo xaq ah oo la itlaafiyo ha ahaado xaqullaahi ama ha ahaado xaqulghayr xaqu makhluuq waxaa ka imanaya in xaqaa la qaandhabo misli ama mutaqawam ku lagu qaandhaboba ilaaba ilaa waa in la qaandhabaa waxaa laga reebayaa haddii idankii sharciga waxaan lagu itlaafiyo lagu baabi'iyey qaandhaw ka iman maayo oo tuugga gacanta in la gooyo biidni sharci baa lagu amray wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaa'an bima kasabaa nakaala min allah tuugga gacanta la gooyey ha la qaandhabo la odhan maayo biidni shaarici baa lagu jaray xuduudda kale markaa fulinta la fuliyey wax qaandhawi ka iman maayo waa biidni shaarici lxaq ciddii shaydan lahayd hadday idantana waxay noqonaysaa inaan qaandhaw ka imanayn oo shakhsi wuxuu yidhi hashaydaa ama neefkaygaa adhiga ah gowrac oo masaakiinta sii dee gowracaddaa uu gowracay biidni saaxibilxaqi buu ku gowracay qaandhaw ka iman maayo wax damaanoo saarani ma jiro wa kullu mutlifin mid kastoo baabbi'iyey lixaqin xaq baabbi'iyey xaqaasi ha ahaado xaq ilaahay haddii ruux markaa masjidka jajabiyo waxaa la odhanayaa qaandhow baa la odhanaya wayaa un qaandhabayle hadduu yidhaahdo dee ilaahay baa le qaandhow yaa inuu xaqullaahi yahay masjidku dee qaandhowgii u diidi mayso waa lagu ilzaaminaya wa kullu mutlifin mid kastoo baabiyey lixaqin xaq baabiyey xaqaasi wax ilaahay leeyahay ha ahaado aan makhluuq lahayn ama xaq makhluuq leeyahayba ha ahaadee ghurrima waa lagu gashi xukminayaa oo inuu qaandhabo ayaa lagu laaziminaya oo ku qaandhabo bimilihi shaygii wax la mida oo misli la ah aw biladii ama ku qaandhabo kii qad quwima lagu qiimeeye mutaqawamka ahaa yacani lagu qiimeeye qiimihiisu ahaa ilaa idaa kaana biidni shaarici marka misliga in lagu gaar yeelo kii mawsuunka ama makiilka ahaa dee sax ma ahee saxdu waa in laga ballaariyo culamada qaar waaba itlaaqayaanoo waxay leeyihiin waa shay kastoo milun muqaaribun leh aw mushaabihun shay u dhigmo oo mushaabiha ama mili la'ah shay kastoo leh waxaa la odhanaya waa mili marka culammada qaarkood saynu xalayba ishaaraynay xataa xayawaanaadkay miliga soo gelinayaan oo neef ruuxu leeyahay hadduu ruux kale markaa dee itlaafiyo amaba uu jiidho waxay noqonaysaa mid la mida inuu ku qaandhabo xadiiskii bukhaarigana waa deliishanayaan inaaun biinaa wa acaamun biacaam marka weelkii in weel lagu qaandhabayo ayuu ku tusinayaan waxaa kaloo ay ka qaadanayaan nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu xayawaanaadka qaarkood amaahday dee in markaa tulud geela inta la amaahdo tulud geela loo bixiyo tuluddii tulud lagu amaahdo hadda iib maaha maaha inta la iibsaday dee in lacagtii la amaahday maaha tuludnimaa loo amaahanayaa marka amaahdaa uu xayawaan amaahday oo tulud geela u amaahdo tulud geeloo ka wanaagsan uu bixiyey waxay ku tusinaysaa inay xayawaanaadku misli yihiin waa inay noqonayn mutaqawam ilaa idaa kaana biidni shaarici inay ku dhacdo idanka shaarica mooyaane itlaafkaas aw alxaqi ama ay ku dhacdo idanka saaxibulxaqa ay ku dhacdo falaa tunaasici ha la doodin kii markaa mutlifkee baabi'iyey oo ha kula doodin inuu qaan dhabo qaan laguma lehe halkan sheekhu waxa uu yidhi aw biladii qad quwima quwima bihi marka bihi baa la qadarayaa buuhi marka masale carabiya ku saabsan ama naxwe ku saabsan buu meesha ku sheegaya oo wuxuu tilmaamayaa bihida caa'idkii oo majruur ah ayaa la gooyoo la xadfay shuruuddii culammadu ay sheegi jireenna meesha kuma dhamma xarafku lafdan iyo macna waa inuu isku mid noqdaa mutacallaqu waa inuu isku mid yahay shuruudihii ay tirin jireen mustawfan maaha marka wuxuu tilmaamayaa iltibaas inaanu ku jirin oo hadda ay waadix tahay culammada qaarkoodna waxay yidhaahdaan caa'idka majruurka haddaan iltibaas ku jirin ou iska daahir yahay shuruuddaas iyadaan dhammaystirnayn baa la xadfi karaa waana sida shiikhu hadda marayo wadalika liuhuurihi biduuni iltibaas fa fii xaalati aduhuuri biduuni iltibaasin yajuusu xadfuhu wa in lam yuujad shartu alxadfi waxaana ka mida buu yihi meelaha sidaasoo kale lagu tawjiihiyey tafsiirka mashhuurka marka lagu socdo aayadda allah uu yidhi dalika aladii yubashiru allaahu cibaadahu bihi baa qadaran waa caa'idkii oo majruur ah shuruuddina aynan dhammaystirnayn qaar kaloo mufasiriinta ka midaaba weji kale mari jiray oo odhan jiray alladiidu mawsuulkii maahee waxay noqonaysaa in markaa looga jeedo eh, xarfu masdar in loo jeedo sidaa ku tawjiihii laakiin sida kalea ka fiican oo in la yidhahdo waa mawsuulkii laakiin caa'idkii majruurka ahaana waa la xadfay dabeedna wuxuu tilmaamayaa ibnu maalik laftiisa inuu shaatibi ka soo naqliyey sida sujaaci shaatibi uga soo naqlinayo khudariguna faa'iideeyey inuu calal itlaaq u qabo in loo xadfi karo kolay sida alfiyadiisiiyo ku sugan kutubihiisa dee macruufka ee hadda la yaqaano hadalkaa laga sheegaayo ibnu maalik kuma sugna laakiin waxaa ka sheegaa la yidhi khudarigaa soo naqliyey isaguna sujaaci buu ka soo naqliyey sujaacina shaatibi buu ka soo naqliyey shaatibina ibnu maalik buu u tiriyey ilaaqa sujaaci wuxuu ku soo naqliyey xaashiyada uu ku leeyahay ibnu caqiilka xaashiyadiisa ibnu caqiilkaee fatxuljaliilka mala sujaaci waxa u taqaanuna xaashiyada qatriga une xaashiyada markaa ibnu caqiilka uu ku leeyahay jaliil la yidhaahdo ee qarniyo dheeraad ka hor la daabacay haddaad u baahatana nadka aad ka heli karto ayuu ku soo naqliyey shaatibina wuxuu ku soo naqlinayaa baabunud buu ku soo naqlinayaa sharaxiisa uu ku leeyahay alfiyada markaa sharaxii dee hadda shaatibi waa matbuuc marka shiikhu hadduu sharaxa shaatibiya ka heli lahaa iyo ka sujaaci iyo uma baahdeen inuu markaysa markaa ariiqadaa dheer ee tasalsulkaa maro oo yani khudari markaysa markaa waxaan cuskado oo khudarina uu yidhahdo sujaaci buu ka naqliyo sujaacina shaatibi uu ka naqliyo shaatibina ibnu maalik buu ka soo raray calaa kulli xaal labadaba waa ka eego labadaba waa ku sugantay fatxuljaliilkuna waa qorayaa sujaaci soomaalidu sajaaci bay yidhaahdaan laakiin siinku waa godan yahay sujaaci fatxuljaliilkiisa wuu qorayaa shaatibina sharaxiisa alfiyada almaqaasid ashaafiya waa ku qorayaa baabu nudba fawsaan waxa uu ku sheegayaa cabdullaahi alfawsaan sharaxiisa daliilu saalik inay culammada qaarkood yidhaahdeen caa'idka majruurkaa ah, hadduu daahir yahoo la yska garanayo aan iltibaas gelaynin waa bannaanta in la xadfo biduuni shartin culammada qaar buu sidaa u tiirinayaa fawsaan waxaanu odhanayaa wa huwa ra'yun xasan alajru waddamaanu lan yajtamica min jihatin facrif laha almawaaqica famuktari shayi bihi laa yadmanu wa mutlifun can ajrihi qad ya'manu wuxuu sheikhu yidhi alajru waddamaanu mushqaayadda iyo qaandhawgu lan yajtamicaa kulmi maayaan min jihatin jiha keliya kama kulmayaan laba jihoo kala duwan waa dhici kartaa hadday labada jiha kala duwanaato laakiin isku jiho keliya ayuu ma'juur yahay haddana uu daamin yahay suuragal maaha facrif laha almawaaqica u garo meelahay dhacday garo fa muktari shayi shayga kii kiraystay laa yadmanu bihi ma qaandhabayo wa mutlifun shakhsi baabi'iyey shay qad ya'manu waxaa dhici karta inuu ka aamin noqdo can ajrihi ay can tadmiini ajrihi ama can damaani ajrihi mushqaayaddiisi inuu qaandhabo inuu ka aamin noqdaa dhici karta wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa ajriga iyo damaanku ma kulmayaan oo ujradii iyo damaankii jiho keliya inay ka kulmaan ma dhici karto almuraadu bihi badala almanfaca ay alujra waddamaanu wa huwa algharaamatu liqiimati shayi aw arshi nuqsaanihi damaankuna wuxuu yahay waa qaandhowga qiimihiisa la qaandhabaayo ama qiimaha ka nuqsaamay la qaandhabayo jiha keliya ka kulmi maayaan qaaluu lianna adamaana haaliban yataratabu can iltacaddi wa yadu lmutacaddi yadu damaan wa yadu lmustaajiri yadu amaan falaa yumkinu ictibaaruhu musta'jaran amiinan wa qaasiban damiinan waayo damaanku sida badan wuxuu ka dhashaa tacaddiga ama xadgudubka mutacaddiga gacantiisuna waa gacan damaan waa gacan qaandhow ka shaqaalaha laga dhigtay gacantiisuna waa gacan ammaano ma suuragal aha in la ictibaariyo loo aqoonsado inuu yahay mid la shaqaalaystay oo amiin ah iyo mid wax boobay oo qaandhabe ah labadaasi markaa ma kulmi karaan waxtaraznaa biqawlina haaliban can ilcaariya waxaan kaga ixtiraasin oo kaga saarnay hadalkayaga aanu nihi haaliban lianna damaana haaliban yatarattabu can altacaddi can ilcaariyati baanu kaga saarayna ammaanaysigii shayga la ammaanaystay ama la toobalcaaraystay fa innahaa madmuunatun walaa tacadiya fiiha waa iyadu waa mid la qaandhabayo tacdina kuma jiro waa mas'alo marka hore ay isku khilaafsan yihiin culammadu caariyadu haddii shaygii la caariyaystay u baaba'o oo shaqadii loo caariyaystay uu wax ku noqdo wax kale looma isticmaalin miinshaar baa la caariyaystay shaqadii miinshaaradda iyadoo lagu samaynayo bay afka ka jajabtay ama seef baa la ammaanaystay wax kale laguma qabanoo dhagax laguma garaacine cadowgii baa lagula dagaalamayey dagaal baana loo ammaanaystay dagaalkiibay wax ku noqoto seeftii kala jabtay ama markaa wax ka jajabeen ma la qaandhabaya cala alitlaaq waxa ay noqotay mise lama qaandhabayo culammadu marka hore laba qowl bay ka leeyihiin labada qowle kala duwanna waxa keensaday labada xadiis ee soo arooree midna sheegaayo caariyatun mu'addaah iyo caariyatun madmuunah saas aawadeed ba culamada qaarkood waxay qaateen xadiiska sheegaya caariyatu mu'addaah oo waxay yidhahdeen sideedaa loo gudayaa ama nuqsaani ha ku dhacdo ama sideedii ha ahaato mar haddaan tacaddi jirin waxba la qaandhabi maayee shaqadii loo ammaanaystuunbuu markaa loo caariyaystay unbaa lagu qabtaye sideedaa lagu celinayaa ama wax ha qabto ama yayna qabin haddii la odhanayo waa tacaddi baa lagu sameeyey bayinay u baahan tahay biduuni bayina la yska aqbali maayo waa qowlkaas qowl labaad wuxuu leeyahy maya waa madmuuno wax allo wixii gaadho waa la qaandhabayaa xadiiska kale ee caariyatun madmuuna sheegayana waa jira marka calaa kulli xaal waa mas'alo culammadu isku khilaafsan yihiin bacdu ahlicilmi waxay mareen hadda baabkeenna ma ahoo fiqhim inaynu taxliilinno inama saaree qawaacid baynu joognaayeen culammada qaar waxay mareen asal ahaan waa mu'addaah laakiin waa madmuunatun bishardi haddii la shardistoo ruuxii laga qaadanaya uu yidhahda mar layba aniga waa lay qaandhabayaa waxaa la wixii gaadha shardigaasaa lagu qaandhabaya laakiin asaalatan waa mu'addaah culamada qaarkood saasay mara kani qowlkii kale weeye fa innahaa madmuunatun walaa tacadiya fiiha mar layba caariyada waa la qaandhabaya wax alla wixii gaadha tacadina kuma jiro iyadaan tacaddi ku jirin baa la qaandhabaya waa caariyatu madmuuna xadiiskaasay qaadanayaan marka cayntii la kiraystay hadday baaba'do ruuxii markaa kiraystay wax damaani ma saara waayo gacantiisu gacan ammaanay ahaydoo inuu tacaddi sameeyuunbuu qaandhow ugu imanaya shay buu kiraystay ou yidhi iga kiray muddadaa muddadii baa laga kireeyey muddadii markii laga kireeyey ayaa shaygu wuxuu u kiraystuu ku baaba'ay ama ku nuqsaamay ama wax ku noqday marba haddii uu markaa shay shaqadan loo kiraystay uu yahay waxay noqonaysaa inaanu qaandhabaynin haddaanu tacaddi la iman ya faras buu ka kiraysto wuxuu yidhi niyow dagaalkii cadowgaan ku gelayaa iga kireen isna waa oggolaaday dee inuu dagaalkaa uga kireeyo dee cadowgii baa dilay mar aniguma diline dee shaqadan u kiraystay ayuu ku dhintay adna waad ogay shaqada dee markaysaga inay xarbi tahay oo dagaal tahay dee waxba iguma lihid kiradii miya wax igu baaqdeen waxay noqonaysaa inaan markaa qaan lagu lahayn waayo gacantiisu waa gacan amaano mar haddaanu tacaddi la iman qaandhowma saara laakiin haddii tacaddi uu la yimaado tacaddiguu ku qaandhabaya shakhsigii shay baabi'iyey waxaa dhici karta mushqaayaddii inuu ka aamin noqdo marna waxaa dhici karta inaanu ka aamin noqon waa qad mudaaric gashay oo maalan waaba khaasiba waxbuu soo boobay xoolo cidi leeyahay ayuu dhacay waa daabbad mudduu haystay waxay noqonaysaa daabbaddaa u dhacay inuu qaandhabo muddadu haystay kiradeediina inuu yadana qaandhabo ila waa qaasibe maaha daabbaddii oo keliya ee muddadii uu hayay kiradeediina waa qaandhabaya inuu kirada marka ka badbaadaana waa dhici kartaayo haddii isla markiiba shaygii baaba'ay waxay noqonaysaa inaan ujra saarayn ujradii inayna saarayn laakiin uu shaygii asalkii qaandhabayo asalkii inuu qaandhabayo ayay noqonaysa famaalan ida qasaba daabbatan uma talifat fii yaddi alghaasibi facalayhi qiimatuha wa ujratu miliha limuddati baqaa'iha biyadihi wain atlafaha biduuni an yumsikaha limuddatin facalayhi qiimatuha faqad isla markiiba waa itlaafiyeyba oo neefkii waaba qashay markiiba waa cunay dee wakhtiba baaqi ma ahayn isagii unbuu qaandhabayaaye ujro kiro muddadaasa ma qaandhabiyo sheikhu wuxuu yidhi alajru waddamaanu mushqaayadda iyo qaandhawgu lan yajtamica kulmi maayaan min jihatin jiha waaxida oo keliya kama kulmayaan oo lama odhanayo jihadaa keliya ayuu markaa manfacana ka helayaa qaandhawna uga imanaya laba jihoo kala duwan waa ka iman kartaa ila min jihatin buu yidhi min jihatin waaxida wuxuu ka ixtiraasayaa laba jiho kala duwan inuu ka iman karo facrif laha almawaaqica garo meelahay dhacdo garo yacnii furuucday ku rumoobayso qaacidadani aqoonso oo garo waxaanu sheikhu baraarujinayaa leeyahay waxaa habboon in la aqoonsado furuucda qaacidadani waayo waxay ka mid tahay waxyaalaha u baahan in aad loogu fiirsado loo raacraaco sidaasaan u idhi buu yidhi facrif laha almawaaqica fa muktari shay kii shay kiraystay laa yadmanu bihi ma qaandhabayo shaygaas hadduu wax noqdo ama nuqsaamo oo wixii loo kiraystay wax ku noqdo tacaddina aanu iman ma qaandhabayn waxaa la mida ruux baa shaqaale laga dhigay oo shaqaa loo dirtay shaqadiibuu wax ku noqday dee qaan ma leh ninkii waa wastaadoo guryuhu dhisaa gurigii siduu u saarnaabuu ka soo dhacayoo waa jabay ama waaba dhintay wax qaana male nin shaqaysanayuu ahaa shaqa ayuu ku dhintay shaqadan ujru ku qaadanayay wax tacadiya laguma samayn wixii gaadha isagaa isu qaba wa mutlifun mid baabi'iyey shay baabi'iyey qad ya'manu waxaa dhici karta inuu ka aamin noqdo can ajrihi shayga mushqaayadiisu inuu ka aamin noqdo oo la yidhaahdo ujratulmisli bixi in lagu yidhaahdo inuu ka aamin noqdaa laga yaabaa oo la yidhaahdo un cayntii shaygii aad qaadatee baabi'isay iska qaandhow marna xataa kiradii shayga ayaa ujratulmisli la saarayaa oo la odhanayaa awrkaa aad dhacday muddadii aad haysay ee gacantaada ku jiray waa inaad markaa waxabay maalin walba mushqaayad ka bixisaa inta isagoo kale lagu kiraysto oo dheeraad ka ah isaga lafihiisii waa inaad bixisaa algunmu bilgurmi humaa siyaani fa inama alkharaaju biddamaani algunmu faa'iidadu iyo manfacadu bilqurmi waxay ku sugnaatay qaandhowga humaa siyaani labadaasi isku mid weeyi oo way isshabbahaan yani way isku xidhan yihiin fainama alkharaaju biddamaani fainama alkharaaju yacnii shayga faa'iidadiisa ka imanaysaa bidamaani waxay ku sugan tahay qaandhowga ayay ku xidhan tahay mas'alada uu halkan sheikhu inoogu sheegayaa waxay tahay fawaa'idda shayga laga helaayo ee munfasilka ka ahe isaga ka go'an waxa intifaac ahaan yeelanaya cidda damaankiisu saaran yahay masalan laba ruux baa wax kala iibsaday markuu shaygii ka iibsaday gacantii ruuxii iibsadu ku wareegay ruuxii iibsaday gacantiisii markuu ku wareegay oo ruuxaasi hayo ayaa waxaa jirta muddatul khiyaar buu leeyahay khiyaaru shardi oo kale u yaalla saddex maalmood inuu shaygan iska soo eego shardigaasaanu markii hore xidhay muddadaa saddexda maalmoodee uu hayo damaankiisuu ku jira oo hadduu wax noqdo isagaa qaandhabaya waa wax damaankiisii isaga ku jira wixii faa'iidee laga dheefayana isagaa intaa ka dheefaya waaba hal irmaanoo wuu maalayaa intaa taasi waa qunmigii iyo faa'iidadii marka labadii shay saasay isugu xidhan yihiin muddada muddatulkhiyaarka ah wuxuu yeelanayaa fawaa'idda shaygaa ka yimaada ayuu yeelanaya hadduu awroo kale yahay wuu raran karaa intaas gaadiid ahaanoo wuu ku dhaansan karaa waa alkharaaju biddamaan marka marba hadduu isagu qaandhabaayo dee waxay noqonaysaa faa'iidadiina inuu yeelanayo alkharaaju alfawaa'idu yacni ana alfawaa'id almunfasilata min ashay milu xaliibi shaati wa suufiha wa kasabi alcabdi takuunu liman hiya calayhi damaanu sheikhu wuxuu yihi algunmu faa'iidadu bilgurmi waxay ku sugnaatay gashiga iyo qaandhawgay ku sugnaatay yani waxaa loo jeedaa waa fii muqaabili algurmi oo waxay ku aaddantao ku beegan tahay qaandhowga la qaandhabayo labadaasaa laysu tuuraya humaa siyaani labadaasi waa siman yihiin siyun waa bimacnaa milun bay la macno tahay marka siyaani bimacnaa milaan saas fa inama alkharaaju bidamaani kharaajku wuxuu ku sugnaado keliya qaandhowgu ku sugnaado laysa licirqin daalimin nasiibu bal kullu maa yacmaluhu casiibu laysa licirqin daalimin uma sugna ciriq xadgudbay uma sugna biduuni tanwiin baa ii qoran aad mooddo inay idaafaysan tahay laakiin waxaan filayaa inay ku saxan tahay licirqin daalimin nadmi ahaan labadaba waa ku asaxaysa oo midna ku jabi mayso haddii la tanwiiniyo qaafka iyo haddii aan la tanwiinin labada midna ku jabi mayso laakiin sida shiikhu u fasirayaba marka laga eego wuxuu leeyahay daalimka waxaa loo tiiriyey isnaad majaaziya ku jiro ciriqaa loo tiiriyey ee ruux daalima ciriqii loogama jeedo saasaa laga fahmaya hadalkiis waalmaqsuudu bihi daalimu nafsuhu majaazan daalimka isaga laftiisaa looga jeeda cirqiga ah ee miduu cirqigu u sugnaaday loogama jeedo marka waa isnaad majaazi ah a nooca la yidhaahdo majaaz caqli laysa licirqin daalimin nasiibu uma sugna xidid daalim ahoo xadgudbay wax dheefi bal kullu maa yacmaluhu casiibu ee wax kastoo daallimku sameeyaa casiibun bimacnaa shadiidun waa daran yahay oo korkiisa aad bay ugu darantah asalka waxaa laga soo qaatay xadiiskii laysa licirqin daalimin xaqun kaasaa laga soo qaatay waxaa laga tilmaamayaa ruuxii aan wax xaq u lahayn ee dulmi wax ku sameeya yacni wixiisaasi xaq ma leh geed buu wuxuu ka beeray meelaannu lahayn waxaa la odhanayaa ciriqaagani xaq ma lehee fuji fuji iiga fuji meesha guri buu ka dhistay buqcadaannu lahayn yaa waar iga dumi meesha anigaa leh iga qaad waxaanaad iga dhistay yaa laysa licirqin daalimin xaqun mar haddaannu meesha isagu lahayn oo uu daalim yahay dee ixsaan in loo sameeyo oo la yidhaahdo beddel baan kaa qaadanayaa oo dhulka markaysaga beddelkiisii baan kaa qaadanayaa taasi waa samafal laakiin cadliga hadduu isku taago waxay noqonaysaa inuu yidhahdo iiga dumi oo weliba kharashka lagu duminayo burburkana lagu gurayana adigaa qaba yacnii markay noqoto cadli markay noqoto ixsaan aan loo gelaynin waa in la yidhaahdo dumi xididkaa dulmiga ku dhisani wax markaa dheefaya nasiib iyo xaqa ma leh daalimkuna waxba ka faa'iidaysan maayo ma yeelanayo dhulka aanu lahaynna ku mulkii maaye cid kale lahayd ee hanti cid kale lahayd ahaa guri buu ka dhistoo dee bangaluu ka taagay miduu ku yeelanaya maaha laysa licirqin daalimin nasiibu xidid cirqigu waa xididka marka geedku wuxuu leeyahay xidid xididkaasi dee hoos buu u gelayaa dhulka xididkaa daalimka ahee xadgudbay waxaa loo jeedaa shakhsigii de ku beeray baa xadgudbaye isagaa loo tiriyey kaannahu xididku xadgudbay ma laha xididkaa xadgudbay nasiibu dheef marka dheefi uma sugnaan xidid daalima bal kullu maa yacmaluhu wax kastuu sameeyaa daalimku hadda daalimka wuxuuga jeedaa shakhsigii wax dulmiyey casiibu ay shadiidun calayh istikhdaam baa ku jiro daalli markii horena wuxuu u isticmaalay xididka laftiis markanna damiirka wuxuu u celiyey daalimkii wuxuuse uga jeedaa shakhsigii daalimka ahaa marka waa min qabiili alistikhdaam wax la yidhaahdo wax kastuu sameeyaa casiibuu bimacnaa shadiidun waa ku daranta baaraka allah fiikum subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha